ayaa jira sharciguna nas kuma xaaraamtinimayn oo aayad iyo xadiid loo helin maa dhahaya waa xaaraam laakiin qofka lagu arko waxaa dhici karta dadkuna isku nuuc maahane in la yidhaah warka xaa ku dhacay qof muxuu yahay qof qof wax qiimaha ka dhintay waa wax sharaf aan lahayn in la yidhaah dadku waa dabaqaad isku xirfad maahan ilaahay weyne ayaa kala duway sidaas loo kala duway qof walba marka sharaftiisa waxbaa lagu yaqaan waxbaa sharafdhac ku ah waxna dhac kuma ah adiga dabaqada aad ka tirsantaha waa ina istaqaan bulshada meeshaad uga jirtana waa ina istaqaan hadda fiiriya haddii la arko nin garaashlaah garaash ka shaqeeya oo shaqadiisa wato hadba bir garaacaya oo koobshaa gacanta ku sitoo la socda hadda inta ka badan meel dhigta bir kale garaacaya suuqa dhexdiisa isku joogii oo ay qolada birahaas garaashada ka shaqeeya sida jireenuu sitaa oo bandaloon iyo shaati isku tolan qofkaas dadku ma tuhmayaan mana dhahayaan qofku akhlaaq xeshoo daran ku meesha maantana suuqa ula wareega koobka shaaha qof dhahaya ma jiro meeshaas waa lagu yaqaanaa dadka shaqadan qabtana sidaas waa lagu yaqaan wax qalad iyo xumaana loogu fahmi karo ama xabad moos unta iska qaatay uu ku cunaay beeshii birta asagoo gargaraacay uu moos ku cunay laakiin shiikhii masaajidkan kitaab ka akrinayay oo suuqa dhexdiisa socda xabad moos u fiiqan yaho sita duu kaasoo horbaxo subxaan allah warxaa ku dhacay war ma la maray dadko dhan way dareemayeen qofkan mise akhlaaq lahayn haddee mana lihid haddee shayheed xaaraanuu ku dhacay nama dhahaydi muru'ada waa saas muru'ada dadku waa ku kala duwan yihin deegaanku waa ku kala duwan yihin zamankuna waa ku kala duwan yihin intaas waa isku khilaaftaa dadka noocyadoodu saas ugu kala duwan yihin haddii la arko baalka isku joogga ninkii farsamada oo birta farsamaynayo garaashlaha sita lagu ceebayma shiiqii kitaabka aqriya baalkaa sita bandaloon iyo shaati isku tolon sita oo suuqa wareega haddii la arko subxaan allah waa la yaaba waxa weeyaan waxaa la leeyahy qofku wax akhlaaqda ka dhinta wey dadku marka saasaa loogu kala duwany zamankana waa lagu kala duwany waqti waxaa jira wax haddii lagu arko qofka daalibka ama culummada aad loola yaabi jiray waxaa dhici karta wakti kaleeto arintu inay saas iska duudo marka waxaa la fiirinaa curfiga dadka muslimiinta maan curfi gaalada la fiirina makaanadaa kala duwan laftirkooda makaanada gobol waxaa jira hadda haddii macawis lagugu arko ad lagula yaabayo laakiin soomaaliya haddaad joogto ama indunuusiya joogto macawisdato waa labiska akhyaarta waa labis akhyaareed ama indunuusiya joogta ama soomaaliya laakiin soodaanaad ama joogtaa ama meel kalead joogtaa macwisibsi ta dadka akhlaaqda xuma qaato waa akhlaaq xumo weyn weliba oo aan mahayn akhlaaq xumo caadi yar xaataan ahayn bal nin sheekha wuxuu iga sheekay nina masaajidka istaagu yidhi annagu macawisaata soo galna markaasuu wuxuu yidhi ad si oo hadda munkar weyn inuu arko war ilaahay ka baqa dadkiina xishood laawayaalka oo macawisaasid war ilaahay ka cabsada oo waxaan masaajidka aan la fiiri karin la dhex taagantay war ilaahay ka cabsada waxa kala baxa masaajidka macnaha meeshaa sidaasa <laughs> ah, meeshaa sidaasa sax maahan marka inaad ku qaadata sax maaha waa waa dhaqan qaldan waa waxa weeyaan meesha waa la fiiriyaa meesha aad joogto dadka muslimiintaahoo jooga kuwooda adiga aad ku dabaqatood ku nuuc tahay labis akhyaareedkay ah qaateena la qaata adugu halkaad ka tirsanta horta ma garaashleyaad tahay ma daalib cilmiyaad tahay ma xamaaliyaad tahay ataa iri waxaa dhici karta irin ninka xamaaliga ah oo raashinka baqarada ku dejina haddii uu halkaas dhexdaa ku xorto macwis oo qaarkii dambe qarsado inta cawrada u ninka aheed oo mara yaro wasaqda iska xejiya garbaha saarto uu jawaankiisa ku qaato lala yaabima shaqada uu hayo meeshaas laakiin fiiri ninkii daalib cilmiga ahayo magaalada dhex socda oo qaar qaawan dii la arka ka warrama xalaa la maraa laleey xaluu ku dhuftay malaha wahawaashaa laleey marka adig waxaa lagaa rabaa kow dadka aad ka tirsan tahay dadka aad tahay macnaha waxaan ula jeedaa dadkii xirfadahoodiiya ilaahay kala duwan dad waa daalib cilmi dad waa culummadii wax akrinayda dad waa xamaaligaas kuwa waxa weeyaan waa shaqo kaley hayaan adiga dadka xirfadaada leh akhyaartoodu labiskooda waa inaad qaadato tadaalibcilmi tahay dhar daalibcilmi qaado ah, dad ganacsato hadde waxgadayda ganacsatada akhyaartood ganacsatadu isku mid maa mogta kuwooda akhyaartaa labiska qaataan iska qaadanay marka zamankana saas u kala duwan yahayo eh, wakti waxaa jirta yidhahdaan culummadu waana kutubahan waa arki kartaan qofka isagoo madax qaawan suuqa mara markhaati ma galo ay dhihi jireen kutuba saasaa ku qor ah, markhaati ma galo isagoo madax qaawanoo suuqa dhex mara soo ma jeeda macnaha dadka muslimiinta oo dhan waxaa calaamad lagu yaqaana aheed akhyaartooda inay madaxooda cimaamad ku xirtaan laakiin hadda waxaa dhici karta inaysan heerkaas gaarsiisnayn annaga maalan soomaalida soo ma saas inaysan ahayn oo qofkii hadda uun labiskiisa kala hagaagsan oo madax qaawano hadda suuqa mara inaan la dhihin waa faasi ama waa qof liito soo ma haddii marka adugu waaqacaad fiirina dadka akhyaarta meeshaad ku nooshahay aa la fiiriya wixii adiga laftirkaaga markaad qof aynigaaga aragto aad kula yaab sidaana muxuu soo baxay aduguna ha yeeli marka waxaa le dadkaaba muraayad laga dhigtaaba waa haddaad qof ku aragto aad ku farxaydoo le wallaahi qofkan labiskiisa iyo akhyaarnimadiisa maasha allah sayi fiican waayo sayi fiican yeelo aduguna waxa wanaag aad arkaydo wanaaggaa lagadhig waa la qaataa waxaad u arkaydo inay xumaanta tahayna waa laga fogaadaa iyadoo miisaankuna uu yahay wacyiga oo dadka muslimiinta oo aad la nooshay markaas ah. haddii meel kale labis aad cajab kuu cajabgeliyo aad ku aragto laakiin deegaankaad ku nooshahay labiskaas maba laga qaataba ma kuu bannaana inaad qaadato sharcanaysan taas kuugu bannaanayn maxaa yeelay awbu shuhruu noqona awbu shuhra waa maxay waa marada qofka maruu qaato dadka o dhan ay soo fiiraan meeshaa fiiri midka maray maarkayda awbu shuhra waa intaas nabiguna sal اlahu alay wasalam qofka hawbu shuhra fi dunya ku qaata albasahu اllahu hawba madalati ywma اlqiyaama maalinta qiyaamaha dharka dulliga alla u geliya marka dadka meesha adiga aad joogto markaas aad joogto akhyaartoodu labiskay qaataana la qaata oo adiga markaas aad maaragtay ku xirfada tahay khalaas waa intaas muru'adu marka waa waxa akhlaaqda wanaagsana in la qaato waxa akhlaaqda xuna layska fogeeyo sharax uaymiin waa in kugu dhiga waxa weeyaan culummadu waxay un ku soo koobaan waxaa la idhaha almuru'a waa maxay ficlu maa yujamiluhu wa yusayinuhu waa qofku inuu sameeyo waxa qurxinaya ficlu maa yujamiluhu wa yusayinuhu waa inuu sameeyo waxa qurxinaya qofku wاجtinaabu maa yudanisuhu wa yushinuh waana inuu ka fogaado waxa wasaqaynaya oo xumaynaya qofka intaas wey taxalla ku sifow oo isku qurxi bilmuru'ati sharaf iyo dadnimo ilzam laasim adtaxalliya ku sifoobid bilmuru'ati sharaf aad ku sifowdo iyo wamaa yaxmilu wixii qofka ku xambaaraa ilayhaa muru'ada waxaa ku xambaaraya qofka oo ku dhiiri gelinaya oo min makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda warwanaagsan ah calaamatu ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa muruu'ada waa saddex marka hore sidii aan u sheegno u qeexaa isticmaalu maa yujamilu اlcabda wayusayinu wa tarku maa yudanisu wayushiinu marka wuxuu yidhahdaa waa saddex derajo derajada ugu horaydaa waa muruu'at اlmari maca nafsi qofka naftiisa inuu sharaf kula dhaqmo oo waa maxay naftaada inaad sharaf kula dhaqantaa naftaada inaad sharaf kula dhaqantaa waa in qofku naftiisa ku qasbo waxa wanaajinaya uuna ka fogeeyo waxaa xumaynaya ilaa ay arintaasu nafta dabeecad u noqoto oo uusan naftiisa qof u hogaansan noqon tan labaad darajada labaad almuru'atu maca alkhalqi uu yidhahdo dadkana inaad sharaf kula noolaato oo ah xishoodka iyo edabta iyo akhlaaqda wanaagsan oo aysan dadku kugu arag wax adiga dadka kale markaad ku aragto aad dhibsato oo istiraado xoogaa qofkan kuma fiicnayn sidaa wax markaad dadka kale ku aragto aad is tiraado qofkaan sidaanu kula fiicnayn adiga waa inaan lagugu arg ah. ka fogow adigu adiga dadka muraayad ka dhigo saasuu yidhahdaa war muraayad ka dhigo wax kastood kahatood ka carartoo qowl ah ficil ah akhlaaq ah ka fogow wax kastood jeclaysato ficil ah dhaqan feecan ah waa inaad adugu qaadatood ku sifowda saas daraaddeed qofka nuucaasa wuxuu yidhahdaa qof kastuu arko waa ka faa'iidaystaa qofka intaas hadduu fahmo qof wanaagsan hadduu arko waa ka faa'idaysana maxaa yeelay waxa wanaaggaa ah uga dayana qof xun hadduu arko waa ka faa'idaysana maxaa yeele waxaas uu ku xumaystay uu ka fogaana ah, haddaad qofkan wagti xumaan aad ka dareentay waxbaad ku xumaysatay soo maa waxaasaad ka carare ilaa haddaad aduu qabato sidaad u xumaanay soo maa marka qofka nuucaas intaas markuu garto qof kasta oo uu la kulmo qofkaas waa ka faa'idaysana mid xun iyo mid fiican oo qofka fiicanna waxaan aad ku aragtoood ku cawrido macnaha ad isleedaha waa wax wanaagsan qofkaanu ku sifaysan yahay waxaas fiican aad ku sifaysnaane qof xun markaad aragtan ood wax ku xumaysataan oo israada waa maxay uma qalmaan waxaan qofkaanu sifadaan sifo ku fiican maahan adiga naftaada waa inaad ka fogeyda qof kale aad aadine tan saddexaadna darajada saddexaadna waa muru'a maca alxaq ilaahay inaad sharaf kula dhaqanto sharaf oo waa maxe ka xisho ilaahay mar walba waa ku daalacana inuu kugu arko wuxuusan jeclayn hal ilbiriqsi kasta ilahay waa kuu jeeda waa ku daalacana waa inaad ka xeshootaad ka sariigataa in ilaahay kugu daalacdo kugu arko wax uusan ilaahay raalli ka ahayn inta awoodaadu la egta ilaahay ha ka dhigin inta ku arkayga kan aad ugu xeshood daran ha ka dhig ilaa dadkii dadkii kaleeto wixii ay ceeb ceeb u arkayaan waad ka fogaanayso maaha ilaahay oo saacad walba ku daalacanaya waxa uusan raalli ka ahayn uusan kugu arko wuxuu jecel yahay qalbigaaga iyo qaalabkaagabaa ku arko ah. ilzam laazim ataxaliya ku sifoobid bilmuru'ati sharaf wamaa shay yaxmilu ku xambaaraya ilayhaa sharafta oo min makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wan wanaagsan ah cadaaladda ixsaanka sidqiga shujaacada iyo geesinimada akhlaaq wanaag waa in lagaa hela oo qofka daalibkaa dadka uu akhlaaqda uga fiican waa in lagaa cadaaladda cadaaladdu waa shay aad u qaaliya weligaa qofka cadowgaaga iyo kan saaxiibka cadaalad oynad kula dhaqanta oodan marna guluwi iyo xadgudub iyo dulmi adan dadka kula dhaqmin cadowgaaga iyo saaxiibkaada cadaalad oynad kula dhaqanto cadaalad ixsaan inaad dadka wanaag u samaydo sidqi run ood u aragto inaysan isgeli doonin cilmi iyo kidbi naftaada kaftan iyo run midna waa inaan been uga imaan waa inaad ogaato imaam diinad inuusan noqonayn qof kadaab ma noqonaayo lagama yaabo waa inaad noqotaa geesi waa inaad noqotaa deeqsi bakiil khayr ma leh ah, bakiil khayr ma leh soo uma jeedin nabiga sala allahu alay slam maruu xoolihiisa u bixi jiray yaan bakiil lagu dhin ah, waxay rabaan inay bakiil yihaahdaan ilaahay u barakaymaan tasii udhihi jira allana u barakaymaan maxaa yale waxay rabaan inay yihahdan waa bakiil dadka wax lagama diriqsadee mogta Ah. dadka wax lagama dirsado soo ma jeedeen marka buukliga waa inaad si khatara uga fogaataa buukligu waa arrin aada u liidata min makaarim akhlaaq wa dalaaqat lweji weji furfurnaan waa inaad dadka kula dhaqantaa weji furfuran dadka xoolahaaga lama kala gaartid laakiin bashaashada la kala gaar weji farxad leh dadka kula kun sidaas waa sida haalibka laakiin qof khabiisaa ah jira oo ibliis ah haddaadan ka cabsayn kaasoo kale inaad iskaga dhaalacadayda maaha daysan marka una cabsi iyo hadda culays kugu imaan qof khabiisaa jira kaasoo kale marka inaad iskaga farxfarxdo saxma kaasoo kale ma laha balaaqatu weji laakiin dhaqankaaga guud haddii lagu tilmaamaa waa inaadan weji macbuus noqon cabuusatul weji waa inaysan sifo kuu noqon dadka markaa balaaqatul weji leedahay qofka wax kastuu kaala hadli karaa waxaad ogaanaa xaqiiqada dadka ku jirta wixii qof walba waxaad ku qaabila marka munaasabada waxa xun inaad fahamto ciilaajido daweydo waxa fiican fahamto ka faa'iidaysato laakiin qofku markuu uji macbuus yahay qof walbaa ka cabsana war lama hadli kardhi qofkan marka dadka iyo adugu waa kala xihantihinba marka dalaaqatul wejiga ilaa arin gaara maan oo qof haddee khabiifa oo xun qof xun oo khabiif nin aan akhyaarnimo kadib dadka moogtahay dadka waxaadan adigu ogeyn waa gaar waa gaab laakiin qofkaadan adugu aad ku taqaano xumaanta inaad iska ilaalida oo adoo daalibcilmiga qof khabiisa ah, adoo la socda dii lagu arko waa arrin khatara oo la qoslaayo la dhoolla cadaynayo markaas waa arrin khatara maraan gobol dacwo u aada markaasaan nin aan markaa akhyaarnimo ku oqinoo dhallinyaro aha noo sheekayna aniga shee kale waa maasha haye waa anaguna waa ku faraxsan markuu naga tegaa qolya war culmo ilahay maxshoonaydan miya markaas maxaa dhacay ninkan waa burcadbadeedaa war ma haydaan waa fasaada ninku halkana nin muslima ku dil hadda ka war marka waxaasoo kaleeto in adoo la socdo waa arin hadda mogta waxaadan ogeyn dee ilaahay inuu kuu qaban ma laakiin war ma ogeyn anigu naguna akhyaaran ku ogeyn burcadbadeed lama socono anagu <laughs> mana mana la sheekaysano soo ma jeedi marka laakiin adiga inta aad taqaano awooddaadoo karankaa ilaahay ku karsiiyey waxa weeyaan dadka guud ahaan weji furfuran maana ku dabeecada laakiin qofka khabiifka maya inaad la sheekaydo xajka laftigeeda saasa mar iga dhacdo ah, ila mid burcad badeed wi adigu ma kala taqaan moogta aa soo xaji markaasuu shiiqow xoolahaygaan soo baxsha waxaan rabaa xajkaygu inuu ansaxo maanta inaan kula xajiyaan rabaa gacanta i qabato xoola kaama raba xoolahaygaan wataa laakiin cilmigaas alla ku sii waa ilageed burcadbadeedoo hogay oo dadku yaqaaniin markaas hay halkan ka bax halkan dawaab ninkaan wato markaasay war sheekh ninkaas kula socdo ma taqa war may war ma waadan maqal hebel yidhi hebel ma maqasho waana maqlayba hebel hadda hebelku waa mid gubtay maheera inaa lilaahi wa inaa war hebel maxay daba dhig yaa kii keenaan idhi war muslim ma tiid miya xataa balad ay daba dhigto ninkaad gacan qaba ilaada war gacan qabashadiisana maahan marka waxa noocaasa ah, weji furfurnaanta maaha waxaasoo kale inaad wadato ha waxaasoo kale inaad wadato maaha waxaasoo kaleeto akhlaaqda ilaa qofka maxaa lagu gartaa saaxiibkaa lagu gartaa ha marka wax la yaqaan oo takoor ah oo ummadda ka duwan oo xumaan lagu yaqaano ma ahan inaad u weji furfurantoo la socoto la saaxiibta maaha ha iska le laakiin dadka guud ahaan muslimiinta asal saasa ah. sidaas inaad kula dhaqanto waifshaai salaam salaamta waa inaad faafido salaamta waa inaad faafido qof kastoo muslimoo kaa soo baxa kaa taqaan iyo kaadan aqoon assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum jannadaa lagu galaa nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam laa tadkhulu ljannata xataa tuuminuu walaa tuuminuu xataa taxaabbuu awala adullukum calaa shayin idaa facaltum taxaababtum afshu salaama baynakum jannada ilaahay geli maydan ilaa aad muminiin noqotaan muminiinna noqon maydaan ilaa aad isjeclaataan idinku muslimiinta maynin tusiya wax haddaad samaydaan aada isjeclaanaydaan salaamta aaiya salaamta aaiya ah, salaamta faafiya marka waa in salaamta aad loo faafiya halkaas masale muhiim ah uu cuthaymiin ku keenaya allaahu akbar halkaas masale muhiim ah ayuu ku keenayaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ardada gobol ka mida salaanta ma faafiyaanuu leeyahy dulaabulcilmiga gobol ka mid ah qofka hadday xoogaan manhajka wax isku khilaafaan khalaas xataa hadafka hadday isku waafaqsan yihin in ilaahay lagu xornaado ilaahay keligiis la caabudo diinka ilaahay kor noqdo diinta ilaahay noolaato hadday isku waafaqsan yihiin wax yar oo manhajka hadday isku khilaafaan biswa salaamima waa ka goostay salaamta waa jara waa halla go'doomiyu leeyahy Ah. lama salaam u leeyay halkaasuu ku keena markaasu muxuu salaami waayey linahu yantami ilaa jamaacati duuna ukhra kanun awraa jamaaca kanun ku jamaaca ma khalaas xarigga isku jarayeen marka xarigga isku jarayeen markaasuu yidhi walayta bacdahum salima min bacd hadday intaas kaliya ku ekaa lahayd wuxuu yidhi arrintu dhibaatadu waa yaraaleh oo kolba yaysa salaamina isnabadgeliyeen oo aysan isxaman bal ilcaksu wاlciyaadu biاllaah mutanaaxiruuna biاlalsuni yasubu bacduhum bacdan wayanfiru bacduhum min bacdin wayumdi awqaatan kaiiraة fii majaalisa cadiidaة lilqadxi fi daa'ifati اlأkhraa macana alhadafa waaxid saas arrintu maahane wuxuu yidhi waa isshiidayaan waa isbaabi'ina waa isshiidayaan carabkay isku shiidayaan gabalkood gabalka kalu caaya gabalkood gabalka kalu ka carara bal waktiyaal badan waxay ku bixinayaan ay ku baabi'inayaan iyo fadhiyaal dhaadheer koox kale in la caayo ayadoo hadafkoodu hal mid yahay in la xaqiijiyo ilaahay keliya in la caabudo kaliya xoogaa manhaj ugu khalaf maahan bidac inuu ku haysto oo uu taaba karo ilaa moog dadku waa saddex marka la joogo alwalaa walbaraa qof alwalaa walbaraa oo ah alxubu fi اllaah wاlbغd fi اllaah nabiguna uu yidhi alxubu fi اllahi wاlbغd fi اllah min awfaqi cura اliimaan xargaha iimaanka xarigga ugu adag wey mareegta ama qoosha iimaan qoolka ugu adag wey in ilaahay dartiis wax loo jeclaado ilahay dartiis wax noo dhabo iimaanka xariggaas ugu adag dadku waa saddex qof meesha waa ka saaray diintiisa ka mid maahan alxubu fi اllah wاlbغd fi اllah qof kasta wuxuu leeya qofkan istabeecad naqaano aniga isku aan isku fiicannahay dadka ma kala saaray qofka tiisa alla kula xisaabtama anugu iska mar haddaan isfahanno khalaas diin xumo qofna ku nicam markaad meeshii waa ka saarayba waana iimaanka xarigga ugu adkaa mubtadic kasta faasiq kasta mujrim kasta xataa gaal inuusan nimcayna dhaho waa waa iimaankii qayb ka midoo ka maqan bal waa xariggii ugu adkaaba waliba ah, hadday gaalo iyo gaartaan waaba katarba markaas qofna waa midka sheiku ka hadlaya quluwiga ku sameeyey oo qof ahlu sunno ah laakiin masaa'il bacdu masaa'il ay isku khilaafeen uu xariga inta u jaro xarig u jarid kale hadduu ku nabadgeliyo waxlay ahaale uu awooddiisa ku bixina qofkaas caydiisa wixii uu xisbi u samayn karo u waxa weya koox u samaysan karo la caydana waa u raadsana qofkii la caydidan xariga u jara waa ku daran qofkaasu mujrim qofkaasu mufsid waa qof fataana qof musiiba ku dhacday marka saas miyaad ila fahamta kulama fahmin adduunya u dhamaa ah, qofkaan la fahmin waawan xarag u jara asagana waa ku dara waa quduwi waa qoladan uu aad uga digayo shiiku qolana waa qoladii ahlu sunnahu ictidaalka ahlu sunnada maxaa looga baxaa waa in qofku khilaafo aslun min usuuli ahli sunna amase furuuc mutacadidaah uu ahlu sunnahu dhan ku khilaafo haddii ahlu sunnuhu ku khilaafay maahan qofkan saaxiibkiis ku khilaafay ilaa masaa'ilka ahlu sunnuhu ay isku khilaafaan oo ayaga dhexdooda qofku hadduu kugu khilaafo ma lagu cilaadi karo maaladan a'immadii ahlu sunnaha isku khilaafay qofna laguma cilaadi karo laakiin sida kula sawaabkaad qaadan karta laakiin ahlu sunnihii oo dhan ayuu furuuc ku khilaafay badan ama asaluu ku khilaafay khalaas qofkaas waa mubtadic saasuu leeya shaadibi ictisaam mubtadic qofka markaasaa lagu xukmiya kan midkan shiiku ka digayo waa qofuusan dhihi karin had asal iska daayo farac hebelow ahlu sunnaho dhan ku khilaaf ma keeni karo fiiri marka qofkii oo aan ahlu sunnihii ka bixin oo aan dariiqadii saxda ahayd ee miisaankii ahlu sunnaha aan uga bixin in lagu xadgudbana waa quluwi maxaa la rabaa qofka mubtadica ah oo ku cadna waa inaadan baalka ku sidan oo welo iyo dare lagaa helo lagaa helo iyo fusaqada waana inaadan gurihii samayn midaas wey midda saxdaa oo aad meelo badan uga digaa kutubtiisa ka mida ah arrintan shiiku ilaahay jannaha ku abaalmariya wa ifshaai salaami salaamta faafinteeda ah wa taxamuli naasi dadkoo loo dulqaato sabar iyo dulqaad dadka inaad kula dhaqanto sabar iyo dulqaad dadka inaad kula dhaqanto haddaan sabar jirin haddee maba dhici karto inaad dadkii muslimiinta wanaag kula noolaato ilaa waa lagu gefi karaa wax unbaa imaanaya dhib ayaa imaanaya walanafati santaagid min hayri kibriyaa'in kibir la'aan adoon kibir kugu jirin waxyaalaha aan kuu qalmin oo diin xumada waa inaad ka santaagto waxa aan kuu qalmin oon diintaada iyo akhlaaqdaada u qalmin waa inaad diidto bahal iska waxa weeyaanuun imacaa waa inaadan noqon qof walba iskala jira waa inaadan noqon waxyaalaha dulliga aad iska ilaalido oo diintaada iyo akhlaaqdaada aan ku habboonayn wayna arrintaasoo dhan diiddaa naftaadu diiddaa adoon qofnana yasayn diin xaqna aan diidin fiiri marka anafo waa inaad leedahay walanafaysa taagid min hayri kibriyaain kibir la'aan walcisati qabweyne iyo sharaf fii hayri jabaruutin qasbidlaan adoon dadkii qasbayn waa inaad haddana cizo iyo sharaf leedahay meel kasta oo dulliya waa inaadaan oolin oo wixii diinta iyo akhlaaqdaada meel uga dhaca waa inaa naftaadu ay diidda oodan aqbalin ila kibirka waxaa xaq la diido ama dadkoola yasu ah tanuna waa maxee tanuna waxay tahay waa in waxyaalaha diin xumada iyo akhlaaq xumada aad ka fogaato oo macnaha dadka haysta aadan dhex fadhiisan aadan dhex fadhiisan wacalayhi asalkaas haddaan qabanno fatarakab ka leexo khawaarim almurua sharafta waxyaalaha dilaaciya wlcizati sharaf iyo qabweynin fii kayri jabaruutin qasbidla'aan washahaamati gobnimo fii kayri casabiyatin guruubaysi la'aan waxyaalaha gobol waa inaad ka diiddo washahaamati gobnimo fii kayri casabiyatin guruubaysi la'aan kooxaysi maahan wax aad ka qiiroonayda walxamiyati ficilo fii kayri jaahiliyatin qabyaalad la'aan ah, washahaamati gobnima laga rabaa waa inaad dhowrato maradaada oo diintaada iyo akhlaaqdaada aad dhowrato fii kayri casabiyatin gurubaysi la'aan maahan waxa aad iska un guruub la dagaalano waxa weyn guruub guruub dartiis maahan waxaad ka qiiroonayda waa diin iyo akhlaaq waxaad u qiiroonayda diin iyo akhlaaq walxamiyati ficilo waa inaad qiiro leedahay walxamiyati ficilo fii kayri jaahiliyatin qad yaalad la-aan jaahiligu waa midii gaaladu ay u ficiloo jirta gaalada waxa weeyaan qiiro waa leedahay laakiin qiiradoodu waxaa ka mid aheyd qabiil un waxaa lagaa rabaa adiga in oodan qabiilka u qiiroone aad u qiirooto diinka iyo akhlaaqda iyo wanaagga oo haddii meel looga dhaco diintii iyo akhlaaqdii aadan baraf ahayn oo iska qaboobayna meesha oolnin ah, waa inaad ka qiirooto xadgudubka diineed xadgudubka akhlaaqeed xadgudubka wanaagga lagu xadgudbo oodan qaadan wacaleehi asalkaas haddaan qabanno fatanakab ka leexo khawaarim almuru'a waxyaalaha sharafta dilaaciya waxyaalaha sharafta dilaaciya ka leexo oo ka fogow fii abcin caado dhexeed ku dilaaciya caadooyinka sharafta dilaaciya ka fogow waa wixii lagu lahaa ka qiro ah, oo gobnimo waa in lagaa helo wacalayhi asalkaas haddaan qabanno fatanakab ka leexo khawaarim almuruu'a sharafta kuwa dilaaciya oo fii abcin dabeecad dhexeed ku dilaacay dabeecadda caadaa loola jeeda dhaan dhaqanka oo sharafta dilaaciya ow qowlin hadal dhexdiis ku dilaaciya hadal oo sharafta dilaaciya ow camalin camal sharafta dilaaciya oo min xirfatin shaqo ah mahiinatin oo lidata shaqo lidata shaqooyinku waa kala sarreeyaan haddaadan awoodi weyn shaqooyinka aada u liita iska ilaali shaqooyinka liita sida inaad toobinle noqoto oo kale ood ku shaqaysato toobinka waxaa lagu kasbaa waa xalaal laakiin waa shaqo liidata maxaa yeele kasarkiisa nabigu khabiifuu ku tilmaamay khabiifkana maahan xaaraana yihahdo culummadu oo nabigu nin toobayuu siiye xaaraanna ma bixiyo nabigu sala allahu ala waslm laakiin waa laga fiican yahay dhiig inaad dhuuqdo un maantao dhan xoogaa lacaga ka hesho waa laga fiican yahay shaqo kale ka raadso shaqooyinka hooseeya haddaan dantu kaa gey weyn hadday qofka haddee dantu ka gey weydo shaqada hooseydaa kun goor ka fiican dadka inaad shaaado dadka inaad shaxaaddo shaqada hooseydaa ka fiican mar hadday xalaalta laakiin shaqooyinka isku day shaqo aan sharaftaada aan wax u dhibin inaad ku shaqaysato isku day oo min xirfatin shaqaa mahinatin lidata oo khalatin sifaa khalla waa khasla waa sifo radii'atin lidata isagaa fasiray sifada lidata kalcujbi inaad isku bogto isla fiicnaato ah, waxaad is leedahay masaladan aad ka fahamtay aayaddan culummada waaweyn malaha kama fahmaan fahamkaagu waa atarba ah, waa katar fahamkaagu marka isku bogidda isla fiicnaashada wariyaa istususka dadkaad istusaydo walbadari kibirka kibirka waa midku nabigu fasiray sal اlahu alay waslm badaru اlxaq waqamdu naas inaad dadka yasto iyo inaad xaqa qaada diido diinka masaladaad soo marto waa inay dhaqan kuu noqotaa dhaqan waa inay kuu noqotaa kibirku waa diinko lagu dhaqmi diido iyo dadka oo la liido oo la yaso walbadari kibir walkhuyalaai faajeerta macnaha waa kibir oo ficil ahaan u muuqda oo qofkii markuu socdo iyo ka muuqda waxtiqaari alaakhariina dadka kaloo la yasoo la liido ama qabiil lagu liido ama lagu liido shaqo ama lagu liido waxa weyaan dacfi markaas haysta siday rabtaan noqoto waxtiqaari alaakhariin waa kibir waa kibir waqishyaani mawaadin اkhiyab iyo meelaha shakiga inaad tagto meelaha shakiga inaad tagto waqishyaanin mawaadin اkhiyab meelaha shakiga inaad tagto waa arrin aad u khatara meelaha qofka laga shakinayo lama tago oo diintiisi akhlaaqiisa looga shakina wixii aad istira ama lagaa shakiyo oon wax laga shakiyo ahna waa la caddeeya si aan lagaaga shakin qaara waay dadka dadka ayaga ku dambaaba hadday wax sheegaan un dan war saas maa dadka adigu dembiga iyo balada xaad ula jecesha naftaada sixaad ceebta ula rabta ya nabigeenna sal اllahu alay waslm isagoo ictikaafaya ah, waxaa u timid zawjadiisii safiya binti xuyey baar uu sheekeeyey kadib uu rabay inuu sagootiyo macnaha masaajidkii ka bixiyo wado marka markuu soo baxshay a laba ninoo ansaaruhu arkeen nabiga sal اllahu alay waslamo waa habeen madow islaamna waa la socda markaasay dadaaleen waa dadaaleen nabigu wuxuu yidhi calaa rislikuma innahaa safiya binti xuyey tartiibtiinna iskaga socda waxay la socdaan waa safiya binti xuyey waa xaaskaygii markaasay yidhi subxaan allah rasuulka ilahi ma adigan xumaan kuu malaynayna iyo islaan islaameed inaad la socoto nabigu wuxuu yidhi fa ina shaydaana yajri min ibni aadam majra demb idinka waa wanaagsanti laakiin shaydaanku waa cadow qalbigu kaaga ridi karaa xididada dhiiguna raaca shaydaanku qalbigu wuxuu kaaga ridi karaa haweenta islaameedu nabigu xalay haween haweenaygu la socdo intaasu kaaga ridi kara intaasaana musiibo ugu filan qofka sooma marka adoo habeen madow islaan la socda ama gabar salaamaya dariiqiyaad gabaru kaaga hor timid waa walaasha waa xaaskaagii waxaa dhacda inaad muddo is arag assalaamu calaykum wadaadku naagaa islaamadu salaamaa laleey wixii ku arkay waa inaad tidhaa waa walaashay ila dhato hooyadayaa dhasho Ah. day yaqaanin waaba heblo waa inaad tiraa ah. heblo wey sheeg waxay kuu tahay laakiin dadkii waa ku arkaya naagna waa salaamay hadhow marka dadka inay cirdigaa ku dhacan maxaad ka difaacay oo la yihahdo wadaadku gacmaha waa gacan geliya islaamaha islaami waa salaama dee qaarna kutubayba ka qoreenoo wax saas ku fitnaysa ina jiro midaa kitaab ka qor laba mujalla ah, gabadha mar haddaad qaraaba tihiin amaad sidiina kale isku taganayn gacanta dhag kaga siidaan mar dhib male uu leeyahy haddaan qalbiga fasaad weynu ka jirin ka war nabiguna waa zinu ley haweeney ajnabi kaa inay ku taabato waa zinu ka war gacantu inay taabato haweeney ajnabi kaa waa zinu soo ma jeedo marka waa inaad aad ka fogaataa waxyaalaha sharafta wax u dhibaya aadna caddaydaa wixii aas leedaha marka meelaha shakiga maxaa ka mid a ah? qofaa wuxuu kugu ballamin karaa meel aan fiicnayn qaadkuu gadaa markaasuu ku yidhi iyo imam sheekhi sooma qofkii waa qaraabo qofki un siyaad dadku siyu iskugu xiranya halkaan kugu soo mara meesha qaadkaan ku godo acuudu billah acuudu billah war meelahaas anu ma nimaadna waxaa tira meel kale sheeg ilaa adoo ag taagan hadda wax kasta ayna ka dhexeeyeen qofkan adoo ag taagan markii lagu arko maxaa laleeyahy qofkii meesha maraay wadaadka meeshu marduufka ka gadanaya laleeyahy ilaa waxa qalbigaan ku jira lama ogeyn meeshana waa taagneede soo ma jeedin meelaha xunxun marka qofna lagama yeelo inuu kugu ballamiyo ha kula ballamin qofna meelaha xunxun qofna ha kula ballamin meel kale waxaa tale nugu ballami meelaas ma tagee hmm. meelahaas ma tagee marka waa nuucaas marka inaad aad meelaha shakiga waa in qofku aad uga fogaadaa meelaha shakiga attaasic idibta sagaalayda adtamatucu waa ku raaxaysi bikhisaali rujuule raganimada sifaadeeda lagu raaxaysto qofku raganimada sifaadeeda waa inuu ku raaxaysto atamatucu ku raaxaysi bikhisaali rujuula raganimada sifaadeeda tamatac ku raaxayso bikhisaali rujuulati ragannimada sifaadeeda oo min ashajaacati geesinimo ah wa shidat اlba'si dagaalkiisu miduu adag yahay afilxaqa ah, xaqa uu ku dagaalamo wa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan ah wlbadli wax bixin fii sabiili macruufi wanaagga jidkiisa lagu baxsho xataa tanqadixa ilaa ay go'do duunaka sokodaada amaalu rijaali ragga hididiilayaalkooda tamatac ku raaxayso bikhisaali rujuula raganimada sifaadeeda mina shajaacati geesnimo waxaa jira shajaaca iyo tahawur iyo jubni waa inaad kala taqaanaa haraxana waxbuu intaas waxbartood waa ka sheegayba sheekh maxamed saali uaymiin shajaaca maxaa lodha geesinimo aliqdaam fii maxal اliqdaam meelaha gabal inaad hore u gasho ood ku dhiirato ayaa sax geesinimadu waa midtaas marka taas marka waxay ku tuseen inaad ka fiirsato meeshaan ama meeshii ku habbooneeda inaad gasho ood ku dhiirato mase waa meeshii ku habbooneed inaad ka joogto ilaa geesnimadii waxaa la yidhi waa aliqdaam fii maxali اliqdaam meesha gelidda ku habboon inaad gasho wey oo aadan ka fula ka fulayoobin waa shajaaca alixjaam fii maxali اliqdaamna jubnu meeshii gelidda ku habbooneed ood ka ka joogtana fulaynimaa la yidhahdaa waa fulaynimo aliqdaam fii maxali اlixjaam meeshii in laga joogo ku habbooneed oo isku tuurtana tahawurun aa la idhahda waa qar iska tuurnimo ah, qar iska tuur wey ee geesnimo lama yidhah marka taas maxay kutuse sida sharaxaba shiiku uu ku yidhi waxa weeyaan waa in horta gelitaanka ay ka horeydeen ra'yi iyo feker ah, meeshaan maxaa u manaasiba ma inaad gasho ma inaad ka joogto maxaa u manaasiba taasaa la rabaa ah, mutanabi markaasuu laba bayd ka keenay gabayadiisii alra'yu qabla shajaacati shujcaani caqligu geesiyaalka geesnimadooda waa ka horeeya marka hore ka fkr meesha caqligaa horeeya huwa أwalu wahiya اlmaxal الثaanي caqligaa horeeya geesnimaduna waa meesha labaad markaad aragto meesha inay gelid haboontaa la gala in qowlkaanu dhihid leeyahay ficilkaanu samayn leeyahay ku haboon yaho mowqifkeediiya faidahuma اجtamacaa linafsi xuratin wey meeshaasu muratin ma xuratin naf oo xora markay iskugu darmaan caqli iyo ra'yi sawaab ah iyo geesinimo balaqat min alcaliyaai kulla ammaani ah, darajaadka sare meelaha ugu fiican ay ka gaareen naftaas nafta xorta ah, meelaha ugu sarayda ay ka gaareen muratin maana waa xuratin marka saddexdaas marka waa inays iskaa kaa qaldamin ah, aliqdaam fii maxal اliqdaam waa shajaaca aldaam fii macal اxjaamna waa tahawurun waa qariska tuurnimu alxjaam fii maxali xjaamna waa jubnu waa fulaynimo marka saddexdooda marka taas waxay kutusaydaa horta kow tafakar marka marka hore faker meeshaan maxaa ku habboon kelimadda inaad tidhaahdo ficilka inaad ku dhaqaaqdo inaad ka joogto labada kaa ku habboon ficilkaaga waa inuu faker ka horeeyo iyo caqli saliim oo meel walba waxa ku haboon aad ku qaabisho geesnimadu waa sidaas geesnimada ma cabsado waa isku waa gala maaha reeqariska tuurnimada waxbaad keeni tamatac ku raaxayso bikhisaali rujuula raganimada sifaadeeda min ashajaacati geesinimo ah wa shidat dagaalkiisu miduu adag yahay ah fi lxaqi xaqa uu ku dagaalamo wa makaarim اakhlaaq akhlaaqda wanaagsan walbadli waxbixinta waxbixinta fii sabiili macruuf wanaagga jidkiisa inaad wax ku bixido waa inaad fiiri mar walba fiiri arrinta mar waxaa lagula imaanaa meel wax ku bixin aan istaahilin oo xaaraan ah oon sharci u ogolayn qaraankii waxaa lagaa rabaa xuskii awoowe oo la dhigi jiray bishaan waa la gaaray waa lagu liibaani jiray ducaysana kaan qabuurihii aan xoolo geynaynaa shan oday ee wada socota iyo afar shiiq dad oo aad wada taqaan aad marka inta cabsato haddaa istiraad meeshaa aad iskaga darsato hadhow adoo markaas kadib adoo wax ka sheega hadii lagu arko hadalkaa wax qiima ma leh adaamashada baxshay seed u diidi karta waxyaalaha abaadiisha hebelaa dhintay tacsidiya la dhigaa waa inaadan ka qayb qaadan oo tidhaahdaa ma banaana maxay durbaba dhihi doonaan baqiil wey buqliya ugeynay marka ay joogto meesha fiican waa inaad dadka waxbixinta uga horayda qofaa xanuunsan wax loo qabto qofaa waxa weeyaan gaajoon wax loo qabto dadka marka meelaha wanaagga ay joogto waa in aad tahay qof deeqsi ah oo lagu daydo qowlkaaga iyo ficilkaaguba dacwey noqonay markaas waxaa laleeyahay qofkaanu waa qof wanaagsane naaruka carara markuu tan diidayo waa inaad tiraa wartan markaan diidaya naaranka cararaya Ah, naar inay cuntaan ka cabsanaya wayna kala qayb qaadala soo ma jeedid runtii waxay noqon kartaa markaad wanaaggii ku bixido marka ee wanaaggiina marka lagugu yimaado hadaad tiraado maalin walba waa wareegaydaan hadinka horta dhib badnidine eh. waxa weeye marka un warkaado dhan baqiil aa lagu wada qoran bogga bokligaad ku qoran ah, qowlkaaduna ta'fiir ma yeela doono maxaa yeele ficilkaagaa diidaya waxaa la rabaa meelaha wanaagsan marka lagugu yimaado tabarta aad leedahay inaadan la kala harin oo aad noqoto qofka wanaagga loogu daydo Ah, wanaagga qofka looga daydo oo uswada waa inaad noqoto deeqsinimada meesha xun markay joogtana mawqif adag aad qaadato tiraada maya naaran ka cabsanaya ma ku bixinay ah, ah. beenbeen wa beenbeen qof daaciya ama daalib ama culamaa dhaqankiisa eh, saas iga taho maanta hadda ma hayo waana meesha xaaraamta hadad hayda waa nasiilaysa m waa ku faham hmm. marka sanadka dambena waa laguu soo laabo laakiin marka lagu arko mawqif saxa inaad leedahay xumaanta xataa lagugula soo dhiirama ma lagugu imaanayo waxaana leey taas yaanan ku dayin kaas waa la ogi maalinka fiicantana waa lagugu imaanaya waxaana la fahmayaa qof wanaag ku ah uswo iyo dayasho xumaantana diidan inaad tahay marka baabka bukligana ha wada marin baabka oo waxa weeyaan muyuucada iyo qof walba wuxuu wada la wadna ha marin meel u dhaxaydaa jirta ومakaarim اأkhlaaq akhlaaqda wanaagsan wاlbedlu wax bixin fii sabiili macruufi wanaagga jidkiisa wax lagu bixiyo xataa tanqaطica ilaa ay godo duunaka sokodaada amaalu rijaal ragga hididilyaalkood waa inaad deeqsimeeda ka gaartaa in aan qofna kugula tartamin wasaabiqu ilaa makfirati min rabbikum waad u xisaabtame abubakr iyo cumar sow ma tartamin oo cumar markii dambe kama harin cumar abubakr maalin isu yidhi maanta horta waa inuusan kaa sadaqa badin janna loo tartama maahan ammaan loo tartamima janno iyo raalliahansho ilaahya loo tartama soo ma jeedi wax alla waxaan hayaan kala baroon barkeenayu waans horta maanta wax badanu qayr u dhaqay yuusan kaaga dheerayn waxaad ka soo tagtay cumar inta kala barayaan bar uga soo tegey caruurtii haye abubakar wuxuu ayuu dhamu keen abubakar xaad ka soo tagtay ilahi rasuulkiisaan uga soo tegey meeshaasaan uga haraan iga maalin dambe abubakar dib dambe ula tartama sidaasaa la rabaa wanaagga markay joogto dadku waa inay kaa haraan oo istiraadayaan ilaahay riladiisa lagaaga dheerayn maanta ah, ilaahay baa lala ganacsanaahe yaan lagaaga dheerayn maahan dadku ha ku ammaanayn eh, bada waa isku egtayskaakaa darno wa asalkaas haddaan qabanno faxdar ka digtoonow nawaaqidahaa khisaalu rujuula waxyaalaha oo buriya ka digtoonow wa haddaan qabanno faxdar ka digtoon nawaaqidahaa waxyaalaha buriya sifaadda rujuulada oo min dacfi iljashi qalbi daciifka ah wadnahu hadduu suufka ku noqdo waa kuu dhammaada usan kula shaqaynayn wadna suuf ah eer wey munkarka iyo baadilka kama hortegi kartid waa inaad taas iska ilaalidaa qalbigaagu inuu daciif noqdo min dacfi iljashi qalbiga daciifkaa waa inaad iska ilaalidaa ood xaqa meeshiisa ku dhihi karto wa qilati safri safar yaraanta haddaadan sabrin hadde waxa weya maba haysan karti diin saxda wa dacfi lmakaarim akhlaaqdaadu inay daciifto insaafkaaga cadaaladaada runtaada waxaw deeqsinimadaada inay daciifto akhlaaqdii wanaagsaneed fa inahaa arintaas fulaynimada sabaryaraanta dacfulmakaarimka fa inahaa arrimahaasu tahdimu lcilma cilmigay jabidaa wa taqdacu lisaana carabkana waxay ka goydaa can qawlati اlxaqa xaqa dhihidiisa dii qofka qalbiga uusan la shaqayn uu daciif yo fulan yahay cilmigiisu cilmi qawi ah oo uu wax ku islaaxya ma noqonayo ma noqonayo ma noqonayo dadkiiu ka hibaysana ilahay kama hibaysanayo ystakfuuna min الnaas walaa ystakfuuna min allah wahuwa macahu id yubayituuna maa laa yarda min alqowl waxa weeyaan dadkii inta markuu haylo dadka arko munkar kastay wadaan waa la socona waa raaca waa qatar marka fulaynimadu qofka diinkiisa waxay keentaa inuusan naftiisana uusan anficin ummaddana anficin naftiisana waa halaaga ummaddana waa halaaga fulaynimadaa keenta iska ilaali marka fa inahaa fulaynimada sabar yaraanta sabar waa inaad xaqaaga ku sabartaa fa inahaa fulaynimo iyo sabar yaraanta tahdimu way jabidaa alcilma wataqdacu lisaana carabkana waxay ka goydaa can qowlati lxaq xaqa dhihidiisa wa ta'hudu waaba qabataa binaasiyati foodiisa ilaa khusuumihi dadkii la doodayey ay foodda u qabataa cadowgiisiiay foodda u qabataa halkaas foodda waa dulli macnaha cadowgiisu u dulloobaa qof halkaas foodaahay qabanay fulinimadu markaasay gacanta waxay kuu gelinayaan cadowgaagii ah, cadowgaagii waa in kunka iyo kowdu iskugu mid yihiin qofka ah, kun qof hadday yihiin xaqa wa inuusan ka leexan soma jeedo xaqa inuusan ka leex si aad isku difaacdaa lagaa rabo beenna lama rabo been aana been isku difaac beenna lama rabo rumaa lagaa rabaa run soma jeedo run aa lagaa raba kun iyo kow meesha aad joogto waa inaad runta sheegi karto waxaa igu soo dhacay maalin annagoo meel marayno meel aad ahlulbidac ugu badan yihiin oo tuulada ahlulbidac badan ay joogaanaa nim marka geedan iska harsan ahlulbidici meeshaasay dhooban yihiin mid ahlulbidacaha hogaanka u haya maa noo jeeda markaas wuxuu siin malaha dadkay wax kaaga sheegaya dadku waa u xaraysan yihin ma ogolo dadkiisa wax loo sheego markaasu uu dadkii wuxuu yidhi war ahlulbidac mayniin sheegi jiray wahaabi maqli jirteen ha geedkaasay ku jiraan kaalaya intaysan noo imaan aan weerarna dadkii o dhan oo hogaamayu noo keena nao geedka isaga jirin hayo waryaada nimankii diiday miyaa tihiin xirsiyadan dadka loo xiro xirsiyadan dadka loo gooyo dadkii diiday miyaa tihiin hafiirada markaasoo kale waa kun kaligaa aata adiga saafina oo iskata wadaad ila fadhiyaa wuxuu yidhi kitaabka qur-aanka amase looxa qur-aanku ku qoran yahay qofaan weyse qabin ma taaba karaa kaasuu yidhi maya markaasuu yidhi see suuratulyaasiin inta warqad ugu qorto haddaan banira qur-aan aad ku qortayba aad waxa weyn gabar dhiig ka daadanay ugu xirtay khaainkiima waxaa taha waryaha diinka ihanaystay markaasuu yidhi hadde kitaabkaana dhigaya ka warran adna waa diidayda taan saas kor ugu qaaday isla markii inta fakerayuu yidhi alla kitaabkii dhigi jiraya eyuu wadaayo waana ku taala kitaab Ah, laakiin si siday ugu taallo sida ygu fahmaayo waxay ugu taallaa macnaha maalikiyadu sooma qabaan eygu waxaa loo mayraa tacabud ee nijaas maaha tiyaa ku taalla hal mara dadkii uu kaxaynayey inta ku jeesaanay waryaa ma waxaad nagu hogaamaydaa kitaab dhigay eya daahira khaain yahow khaainkiisu makaasaa nagu hogaamayda ah, marka waxa weeyaan sideeda adiga xaqa lagama casbo nusrada allah ku siina soo ma jeedo meeshii farajay ba noqotay soo ma jeed isaga ah, meelu galo meel alla meelu galo uu waayo marka ilaahi waa inaad diinkiisa isaga u gargaaraa laakiin adugu kelimada xaqa inaad dhahdo weliga haka leexan ah, meel alle meeshaad joog haka leexan dii kaleeto markaas ayaad cadowgaada u hogaansanaysaa ha ma dhihin sheikh ha ma dhihin aniga ma dhihin ha maadaan dhihin soma hadhow marka dambead sheegayda maxana ma lihid marka markaa fulaynimadu waa musiibo iyo sabar la'aanta fa inahaa fulaynimadu taadimu way jabidaa alcilma wa taqdacu lisaana carabkana waa ka goydaa can qawlati alxaq xaqa dhihidiisa wa taakhudu binaasiyatihi fooddiisay u qabataa ilaa khusuumihi cadowgiisa fii xaalatin xaalad ayay foodda qabataa xaaladaasoo talfaxu gubayda bisuumihaa sunteeda fii wujuuhi saalixiina dadka saalixiinta wejiyaalkooda xaalad adag oo dadkii saalixiinta ahlu sunnaha ahaa waxa weeyaan inay wejiga ka gubta rabta xaaladaasu dullooba qofka fulayga oo meeshii la rabay inuu kelimadda xaqa ku dhiirado nusrada alla hayee markaasuu u baqa markaasaa la yidhaha maantaan goobjoog ahayn waxa weeyaan wixii la sheegi jiray beena noqotay diin kii hore dheh wixii nala waday oo la sheegi jiray aa run noqday waxaan dambe waa eber waay mhm. waa kii hore laakiin kan hore waa goormo kii nebi maxamed ah kii hore ah Ah, diinkii hore waa ka nebi maxamed sooma ah, kan horeeto waa xaq laakiin kan horeeto waa kuma halkaa laga soo bilaaba tirada tirada halkaa laga soo bilaaba horeynta ah, adiga toddobaatan sanaa jirta maanta dhalatay laga soo bilaaba maya maya fii xaalatin xaaladay fooda qabataa xaaladaasoo talfaxu ku gubayda bisuumiha sunyaalkeeda fii wujuuhi saalixiina min cibaadi ilaahi addoommadiisa xaalay ka mid yihiin marka waxa la rabo oo dulaabta inay soo baxaan sifaadan soo socota waa in laga helaa waxaa la rabaa arday xaliim ah oo qofka ardayga kale iyo qofka kale oo walaalkiisa ahlu sunnaha zalladiisa u dhaafa ceebtiisa astura u naxariista xanta beri ka ah u cudur daara saaxiibtinimada ilaaliya ballanka ilaaliya nusrada xaqa ilaaliya nimcada ka shukriya dacwada ajiiba hadiyadda aqbala xiriirinta ka abaalguda danaha dadka inuu wax ka qabto isku daya danaha dadka ilaahay dartiis wax u jecel ilaahay dartiis wax u neceb dadka kale la jecel waxa uu naftiisa la jecel yahay dadka kale la neceb waxa uu naftiisa la neceb yahay qofka saaxiibkiisaa isku daya inuu sabar siiyo wanaagga ku sabar siiyo wanaagga uu aaminsan yahay dadka ugu yeera ilaahay ummadda ku xidha qofka wehel u noqda walaalkiisa maanta waxaa la yidhi safar waxaa ugu fog qofkii isku daya rijaal saxan inuu soo saaro safar ka fogu ma jiro ah, rijaal saxan oo sifaadaas leh inaad u safartood isku daydo waa safarka adduunka maanta ugu fogaal ah, waxa ummadda maanta ka qaaliba waa hawo iyo dhaqan oo xumo alcaashir hajru tarafuhi faakihaysiga in laga tago laa tastarsil ha ku sii dayn naftaada oo ha isku sii dayn fi tanacumi raaxaysiga warafaahiyati faakihaysiga faina albadaagata adadayga min alimaan iimaankay ka mid tahay xadiiskaasuna waa sugan yahay xaashiyada kan kuu sheegay qofku inuu qof kartila yahay iimaankay ka mid tahay haddii aad isi sii daydo oo raaxaynta iyo waxa weye jirkaaga aad u raaxaydo naftaada aduu raaxaydo rabitaankeeda berri xaaladan xaalad ka duwana kuu imaana nolosha nolol ka duwan mana la qabsan kartid waa inaad maalin walba ku tala karti in nolol kasta aad ku noolaa karto maalmo badan soomto qof gaajada u dulqaad leh qof waxa weeyaan oonka dulqaad u leh qof socodka dulqaad u leh ah, dulqaad u leh socodka balcaga caddaanta inuu ku socdo qof dulqaad u leh waa inaad sheekh maxamed saalix uthamiin ardays waxay sheegaan gurigiiso aad weliba masaajidka xooga u jiray marar badan isagoo cagcad inuu aadi jiray kafna inuu gado waayo u malay inuu kaba gado waayo u malay masaajidku ka taga isagoo cagcad berri wax kasta markay yimaadaan waa inaad soco karto laakiin haddii berri markii kabla waa aad meeshii fadhiisato haxaata adiga ma nimaa tahay mise dumar waa in marka aad qof kartile noqoto qof kartile oo gaajada oonka daalka adkaysima u leh cagaha baxa hadaad tira meel fadhiisato waa nasiib daro fainalbadaagata adadkaanta min aliimaan iimaanka ka mid ta wakhud qaado biwasiyati amiiri اlmuminiin amiir muminiin dardaarankiisa cumar bn khadaab radia allahu canhu fii kitaabi kitaabkiisa uu ku dardaarmay kitaabkii almashhuur ee la caanbixiyey wa fii waxaa ku sugnaa waiyaakum watanacuma waxaan idinkaga digayaa raaxaysiga waziya alcajami iyo qaabka cajamiga cajamiga waktiga cumar hadlaa gaalay ahaayeen aarkoodu gaalay ahaayeen marka zayigana waa shakliga gaalada in laysku ekaysiiyana waa xaaraan qacan nabigu sal اlahu alay sl wuxuu le man tashabah bikayrina falaysa mina qofka muslimiinta dadkaan ahayn isku ekaysiya naga mid maa man tashabaha biqowmin fahuwa min qofkii dad isku ekaysiya ayagu ka midi waa kabiira ma banaana waa xaaraan kabaa'irta dunuubta ah calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah in nabigu ka beri noqdo hay nabigu kabir noqdu yii qofka sidaasa iga mid maahan waa kabiira min kaba'ir dunuub soo ma jeedin marka gaala isku ekaysiintu waa kabiira min kaba'ir dunuub cajamiguna gaalay ahaayeen laakiin cajamigu hadday muslim yihiin ilaa hadda duwal badanoo oo waxa wn cajamiyaha muslim ayagu xukunka carabtay leey carabtay ka midi isku ekaysiintoodu dembi maa mar haddaysan dhaqan xunoo sharcigu diiday ahayn ee dhaqan uun deegaankanu leeyahay uu yahay maya dhibaataa ma leh laakiin shayga la diiday waa in gaala la isku ekaysiyo wey cajamigu wakhtigaas agarkoodu gaalay ahaayeen sheekh maxamed saale xuseen waa sharxa siduu u caddayna wuxuu leeyahay cajamiga de iiraan kaliya hu maray uu leeyahy halkaas ilaa iiraantu cajami ayaga ugu dhowaan markaas carabta dowladdii farisku keligood maahane reer yuruba ka miduhu ku leeyahy waa kan ku keena oroba marka dhammaan wixii gaala yaan la isku ekaysiin wey yaan la isku ekaysiin iyaakum watanacuma waxaa idinkaga digayaa raaxaysiga wasiya alcajami iyo shakliga iyo qaabka gaalada watamacdaduu macad ibnu cadnaan isku shabaha ah, tashabahuu bimacad ibni cadnaan waxa wey macad ibnu cadnaan waa awowga saree nabiga sala allahu alay slam marka nabiga loo abtirin marka ayaga ahlulkild bay ahaayeen dad nolol adadag ku nool carabtu marka karti yeelo ah, oo noloshaasoo kaleeta bar naftaada wey wtamacdaduu tashabahuu bimacd ibni cadnaan macd ibni cadnaan isku shabaha dhaqan carbeed yeesha wa waqshawshinuu adadkaada adadkaada dad kartile noqda adadkaada oo dad kartile noqda wacalayhi asalkaas haddaan qabanno faswarre ka leexo can zayfi alxadaara ilbaxnimada foojarigeeda ka leexo ilbaxnimo waxaa soo baxday foojari ah oo ka dhigayda qofka dhalanteed isaga dhama qof dhalanteed ku nool ah ka dhigayda dadka faswarre ka leexo can sayfi lxadaara ilbaxnimada foojarigeeda fa innahu ilbaxnimada maanta jirtaa yu'anisu dibaaca dabeecaduhu dhadig ka dhiga ninkii raggaa dabeecaddiisii dhadiga isku bedele dhadigay isku bedele wa yurqi waana dabciya alacsaaba neerbaha xididadiis waa dabcaya dabeecadiisa caqligiisa jirkiisa isaga dhamu waa ila moogtahay jiljireeca waa dhaqan oo dumar dhaqan rag maaha dhaqan rag maaha subxaan allah marka dabeecadaha waa jilciya fainahu yucaniu waa dhadigaya adibaaca dabeecadaha wa waana dabciya oo waa jilciya alaxsaba neerbaha iyo xididada wa wuxuu kugu xidhaa bikhayd اlwhaami wahmiyaalka duntooda walxaalu kugu xidhaa yasilu ay gaarayaan almujiduuna dadkii dadaalayeen liqaayaatihim yoolyaalkooda wa anta adigana lam tabrax aadan ka suulin makaanaka meeshaadii mashquulun midkii ku mashquulsan ayaa tahay waa khabar bacda khabarin anta ayaa mubtadaheed jumlada lam tabraxa khabar u ah waa khabar labaad wa anta adigana lam tabrax aadan ka suulin makaanaka meeshaadii mashquulun mid ku mashquulsan inaad tahay bitacanuqi isdhalaalin fii malbasika labiskaagaa isdhaldhalaaline ah. waxawan dadkii dadaalayey waxay gaarayaan yoolkooda iyo qaayooyinkooda ah. adoo meeshaadii taagano isdhaldhalaalina ole eh, waxaa la yidhi hadda waxaa soo baxay eh, maradaana hadda mobilkaana soo baxaa le raaraadi meelaan si hadda waa laga tagaa le kan waxa wey bishii horu ahaa ayaa le hadda maradaana hadda soo baxdaa la yidhi oo oh, ka dambayday intaasaa la taaganta dadkii dadaalayana yoolkooday gaareen ah. gabala waxay ku tiri meella tukaan weyn oo waxyaalaha laysku carcarfiyo midaan lagu gado ay soo gasho xajka markaasaan nin gadgadaayo waxaan ku idhi kuma laho adeer kan maxaa lagu qabtaa bal waxaan itusus aad gadaydo markaasuu yidhi midkaan ah, adaa isku carfina midkaanna gambirka lagu fadhiistaa lagu carfiyo kanna waxaa lagu carfiyaa odaga kanna waxaa lagu carfiyaa kursiga odaga kanna waxaan ugu talagalnay uu sariirta in lagu carfiyo kaas isaga waxaan ugu talagalnay yidhi dharka dharka dharka lagu soconaa kanna dharka jiifkaan ugu talagalnay in lagu carfiyo kaas ogaa wejiga meelahana la mariya lagu carfiyo markaasaan idhi kumaloo yahuuddana kaa la iskaga dhixiya <laughs> markaasuu ha yahuud igu jira marka adiga qof weliba daalib cilmi iyo adoo ah maanta o dhan waxa weyaan cidiyaha waxaa lagu caalamariyaa kanaa socdaa la yidhi kanaa ka dambeeyaa la yidhi kaas hadda waa laga tego waaa lahi bishii horu ahaa sanadii horaa lagu ciiday waxaas adoo meed la taagan halkaa la gaara subxaan allah subxaan allah waxaas wax oo arday ku hadlo ma <laughs> subxaan allah hmm. waad naga tagaan idiit waxbana kaa gadan maaye waxa yahuudda lagu celiyana mahaydido waxaa wii gember lagu carfilale un la taagantah gember i bal gemberki waa la arfiyo kursiga lafiyo isagaa lagu shubo dharkiina waa lagu shubo jirka lagu shubo madaxia lagu shubo hmm. marka intaas adoo meelaha la taagan kanaa waa laga tegoo kanaa la maraa ayaa dadkii dadaalaya danahooda gaaraay hmm. dadahood danahooday gaaraan marka waa inaad iska ilaalida wain kaana haba ka mid ahaaduu yidhi minhaa ashyaadaas shiyaatun baro shiyaad waa jamcu shiyatin laashiyata fiihaa laashiyata sacii oo reer banu israa'iil laashiyata fiihaa bar waxaa la shiyada waxaa la idhahdaa midabka midabada kale ka duwan marka midabka midabada ka duwan haddii hal midab meel uga yaalla waxaa bar uu leeyahy marka shiyadu waa midabka midabada kale ka duwan waxyaalahaas marka ama ha laysku cafiyo ama ha la labisto Ehm, badan hadda xaaraan ma ahan laakiin meesha laga hadlaa fahan wax muhiimadda looga mashquulo maaha wuxuu ihi shiiku si uu hadalkii qaarka dadka gabalala waxay fahmi karaan wax dhan waa xaaraan war hadda saas ma ahan wax laga hadlaya laakiin waxay tahay wax wakti lagu bixiyo maaha wax qatrulxaaja ka uga gaabso soo ma jeedin haddii waxa weya saakan aad labis soo gado bisha dambena aad tira labiskan waa laga tegey ood mid kale soo gado sax maa nolol caadiya maa Ah, nolol la fahmi kara ma ah, nolol la fahmi kara ma subxaan allah wawarshiiqu wain kaana haba ka mid ahaata minhaa ashyaada shiyaatun baro laysad muxaramatan aan ahayn wax la xaaraamtimeeyey walaa makruuhatan mid la karaahiyana aan ahayn laakiin laysad ma ahan samtan hay-a saalixan wanaagsan wlxilyatu saladan bal aad u fiiriya wlxilyatu waxa laysku qurxiyo fi daahiri daahirka xaal ay ahaatay kallibaas sida dharkoo kale cunwaanu waa calaamad lagu garto cala intimaa'i shaksi qofka nisba sheegashadiisa ah, qofku meeshuu u nisba sheeganaa labiskiisaa laga fahma ayadoon la weydiin ah, qofka saas loo fiirina markaasalada kan waa ciyaal banuuni mid kalena saasaa loo fiirina laleey waa gaala mid kale saasaa loo fiirina waa daalib cilmiga laleeyahy labiskeysaana dadka kala tusa dadku ayagoon ku weydin weligaana ku arag dharkaaga inta fiiriyaanay ugun ku saaraya xugunay ku saaraya oo ah cidda aad jeceshahay oo aad ku dayato intaasay kugu xugminaya ah, labisku wax kale maha waa waxa qofka lagu qiimeeyo qaabku u xihana iyo labiskiisa sowma jeedin walxilyatu waxyaalaha la isku qurxiyo fi daahiri xaalu ahaaday ka libaasi sida dharkoo kale cinwaanun waa calaamad calantimaa shaqsi qofka nisba sheegashadiisa bal iskaba daayo taxdiidun waaba xadaynba lahu qofka lagu xadeeyo wahalilibaasu wardharku miyuu yahay ilaa wasiilatun wax lagu gaaro maahane wasiilado min wasaa'ili tacbiiri cabiridda waxyaalaha lagu gaaro ka ah cani daati qofka daatadiisa la cabira daatadan qofka marka la rabo in la cabiro huwgiis iyo labiskiisa lagu cabira alaleeya dhankaas u janjeeraa qofkan dhankaas u janjeeraa fakun ahaw xadiran mid ka digtoon fii libaasika dharkaaga liannahu dharku yucabiru wuxuu u cabiraa liayrika dadka adiga kayrkaa ah can taqwiimika adiga lagu qiimayntaada filintimaa'i nisba sheegashadaada lagugu qiimeeyo iyo watakwiini ahaanshaha aad cid ka mid tahay iyo wadawqi waxa aad jeceshahay intaasba dharkaaga laga garanay saas inta laguu fiiriyo waa qof iska caadiya soomaaliya laleey waa tego dhaqan galbeedkuu qaata laleey qofkan qofkan waxaa laleeya waa sun saasta lagu fiiriyaa loli waa qofkan mubtadic labiskaagaana laga qaadanay waxaasoo dhan soo ma jeedi macnaha kama hadlaayo in xugun qof lagu rido laakiin marar badanoo lagu garanayaa jiro soo ma jeedi ah, oo hadde qofkan waa mubtadic marka laleeya ayadu arrin weynay u baahanta sooma laakiin dad badan a markay labiskooda la arkaa la malay karaa cidda ay ka mid yihiin ah, soo ma jeedi waa la malayna dadka gabal soo ma jeedi marka labiskaagu dadku wuxuu baraa waxay kugu tilmaami lahaayeen marka waxaad qaadataa labisaan ku ceebayn oon diinta iyo akhlaaqdaada ceebayn oo ah labiska dadka akhyaarta wanaagsan diinka iyo dhaqanka ku feecan ay qaataan dadka xirfadaada lena ay qaataan qaado ah. fakun ahaa waxaadira mid ka digtoon fii libaasika dharkaaga لأnنhu yucabiru لأnnahu dhaarku yucabiru wuxuu cabiraa liqayrika dadka adiga qayrka ah can taqwiimika lagu qiimayntaada filintimaa'i nisba sheegadka lagugu qiimeeyo iyo wa taqwiini ahaanshaad cid ka mid tahay wadawqi iyo waxaad jeceshahay walihaadaa sidaas daraaddeed qiila waxaa la yidhi alxilyatu waxa laysku qurxiyo fi daahiri daahirka xaal u ahaaday tadullu waxay tustaa calaa maylin leexasho filbaadini qalbiga ahaaday qofkan sidaad u tiqiin berri waxaad garanaya inuu qofkan isbedelay wax kale adoon ku arog labiska bisa lagu garana Ah. labiska bisa lagu garana fiiri waxaad aragtay qof dhallinyaro ahaa caadi ahaa markii hore oo buumo xumoo jilibka agtiisa ku jooga oo ku dhegan sita iyo funaanad meeshaa dhabarkaa ku joogta maxaa leeda waryarkii waa fasahaad waa fasahaad gaalu meelaha ku arkay ku dayda soo ma jeed ah. waxaad aragtay qof dhallinyaro ah shaarubku gaaban yahay garku dheer yahay maradu meeshii nabigu sheegay sal اlahu alيه wasalam shashada dhexdeeda ku joogto ama qamiis sita ama dharka soomaalidu hade macawiso iyo sita xalada qof suniya qof waa qof suniyaad le soo ma jeedo waxaad artay nin dhexdu u dhuuqsan tahay shaarubadu xiran yihiin waxaan rabaa garku xiran yahin shaarubkuna dheri oo sharaabka maleegay garku dhexduna u dhuuqsany maxaa leeda waa siyaasi oo siyaasadda gaalada la socda wax shakiyu kaa gelima sharbadu taaga garku waa xiiran yahay dhexdu waa dhuuqsan tahay soo ma jeedin oday gar weyn oo go weyn oo shaala sita bakooradiisa wata waa nabadoonaan leeda akhyaar ah nabadoon akhyaareed wa soo ma jeedin qofku marka saas aad u fiirido huga uu sita ama labisku sitaa tilmaan durgabas bixina meesha qofku dhanka uu u janjeero soo ma jeed dhanka uu janjeero calaamado badan aan hadda sheegayna waa sii jiraan oo ka sii cadaan badan kuwa soo maa marka huuga iyo labiskaagu ogow dadka tilmaamu siima marka yuusan tilmaan xun bixin ee waxaad qaadataa labis fiican labis fiican sharciga aad ku miisaantay qaado soo ma jeedo wuxuuhi shiiku welihadaa saas daraaddeed qiila waxaa la yidhi alxilyatu alxilyatu waxaa la isku qurxiyo fi daahiri xaal u ahaaday tadullu waxay tustaa calaa maylin leexasho filbaatini qalbiga xaal u ahaaday waannaasu dadku yusanifuunaka waay kugu tilmaansanayaan min libaasika dharkaaga dharkaaga xaggiisay kaa tilmaansanayaan bal ina kayfiyata lubsi qaabka aad u xidhato tucdii waxay siineen linaadiri qofka fiiriya tasniifa laabisi kan xihan tilmaantiisa qaabka aad u xirato ayadoo hal mara ah aad qaabka qofka u xirto waxa weyn dadku markay fiiriyaanay tilmaan siina oo leeyahay qofku dhankaas u janjeeray qofku dhankaas u janjeeray soo ma jeed tilmaanay bixine hmm, tilmaanay bixine tilmaanay bixine soo ma jeed bal ina kayfiyata lubsi qaabka aad u xirato hadduu garkiisa gaabso inta maqaskiisa qato gar isku go-anoo waxa weeyaan uu ka dhigto surwaalkiisa canqowga ka hoos marsado soo ma jeedid waxaa la fahmayaa qofka oo xoogaa muyuuca diinta xaggeeda jaleec uga jiro oon ahayn qof sunnada ku dhegan u inuu yahay ay durbada la fahmay marka loo jeedo soo ma jeedid bal ina kayfiyata lubsi qaabka loo xirto tucdi waxay siina linaadiri qof ka fiirina tasniifa laabisi midka xiran tilmaantiisa oo min arasaanati ad adkaan ah watacaquli garasho ah awitamashuuqi shiikh iska dhigid iyo war rahbanati suufi iska dhigid awitasaabi isciyaalayn iyo waxubi duhuuri muuqasho jacayl min arasaanati ad adkaan watacaquli garasho awitamashuuqi shiikh iska dhigid war rahbanati suufi iska yeelid awitasaabi isciyaalayn waa oday weyn funaanad shan jir wata funaanad shan jir u sitaa waa labaatan iyo shan jir markaas halkaas dhabarka uga joogta subxaan allah subxaan allah marka waa la fahma waxaan qofka ciyaal ciyaal inuu iska dhigay ama dharbarooniyuu sita waana nin weyn dharbarooniyuu ciyaal barooniyo dharkeedu sita wallah subxaana wa tacala aclam wsala allah waslama wbaaraka cala nabiyina maxamed